waxaynu ku jirnay aswatu uxud iyo mawaaqifteedii waxaynu soo tilmaamnay in nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo koox yari ay sugnaatay oo uu nebigu u yeedhayay saxaabada oo jabkii iyo wareerkii markuu dhacay ee dadkii iskala garan waayey ilaahay uu ku tilmaamayay tusciduuna walaa talwuuna calaa axad markaad jeesateen aydan qofna u dheg taagaynin wrasuulu yadcuukum fii uhraakum nebiga calayhi salaau wasalaam mushrikiintu markaasi bartuu joogay xoog bay usoo abbaareen ilaa iyo ay nebiga calayhi salaau wasalaam oo toddoba ansaara iyo laba quraysha iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam tobankaasi ay go-doomin ku sameeyeen oo kale ku soo dhowaadeen markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa man yarudhum canna wahuwa rafiiqi fi ljanna raggii la socday yaraabuu lahaa waryaa inaga celinaya nimanka yaa inaga reebaya oo aakhiro saaxiibkayga jannada noqda ansaartii toddobadii nine ansaartahaba kolba mid u baxayey ilaa toddobadiiba mid mid loo dilay mar kasta mid baa baxa waa la dilaa kakalaa baxa waa la dilaa toddobadii ansaarba meeshii bay ku shahiidoobeen insha allahu tacaala maalintaasi ragga xoogga u dagaalamay waxaa isna ka mid ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la socday alxa ibnu cubaydillaah saxaabigii la odhan jiray oo dagaal runtii aad u ba'an maalintan dagaalamay ilaa iyo markii dambe ay gacni ingegtay oo inta gamuun lala helay labada gacmood markaa mid ka midi ay engegtayba ragga maalinta nebiga calayhi salaatu wasalaam xoog u difaacaya waxaa ka mid ahaa sacd ibn abi waqaas oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa taagna sacd wuxuu ka mid ahaa ragga carab ugu caansan qaansada iyo leebka ama gamuunka bahalkan la gano nebigu calayhi salaatu wasalaam sacad buu u dhiidhiibayey leebabka markaasuu wuxuu lahaa irmi fidaaka abi wa ummi xadiidka bukhaari sheegayey tuur buu lahaa aabbaha iyo hooyaday baadaan kugu furtaa buu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam sacad ibnu abi ragga maalinta tan xoogga u dagaalamay waxaa ka mid ah abu talxa alansaariy oo isaguna nin kaloo gamuunka xoog u yaqaana ah oo waa kii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu xataa isaga dhigay inuu gaashaan u noqdo oo uu sortaaga isku beegayey isagoo haddana gamuunka ridaya waana kuu ku lahaa laa tushrif yusibka sahmun min sihaami alqowm nebiguna calayhi salaatu wasalaam ciidanka iyo bal dagaalkii siduu u socda iyo sida wax noqdeen buu eegayey markaasuu wuxuu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyow gabo yani haddaad kor isu taataagto dad gaaladoo dhami de adigaa u taargato keligaa bay kusoo wada tooganayaan marka haddaad muuqata buu lahaa adiga gamuunku dhuuntu kaaga dhacayaaye ilaahay rasuulkiisiiyow dhabarkayga ku gabba buu lahaa naxrii duuna naxrak buu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyow dhuuntaydaan maanta taada ku furanayaaye adigayuu kugu dhicina ka gabba buu lahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam isagu u dhiibaya gamuunnada waxaa la yidhahdaa hadduu soo maro cid kale un ama saxaabi kale oo waxoogaa gamuuna jucbadiisa ku sita yani baashan yare lagu rito qandigan yare lagu rido gamuunada cid sidata hadday soo marto wuxuu odhan jiray intirhaa liabi alxa waar u soo shub u soo shub abi alxa yani ninkan baa raami fiicane eh, u soo shub buu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam waana ka xadiidka yani axaadiistaan sheegayoo dhami waa bukhaari iyo muslim bay ku yaalliin xadiidka imaamu axmed uu warinaya isnaadu rijaal iqaadkiina waa ka nebigu laha salaatu wasalaam markuu ka yaabay siduu wax u ganayey iyo siduu wax u tooganayey abu alxa ayuu nebigu wuxuu idhi lasawtu abi alxa fi ljeyshi ashaddu cala almushrikiina min fia yeedhmada ama dhawaqa abu alxo keliya buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam ayaa nimanka gaaleed maanta kaga xoog badan buu nebigu yidhi fia koox dagaalanta codka ninkanoo qura ka xoog badan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid ahaa ragga xoogga u dagaalamay iyagoo sidaa saxaabadu rabay inaan nebiga marnaba lasoo soo gaadhin calayhi salaatu wasalaam aynu arkayno ansaar toddoba ninoo ansaaro mid waliba maruu isku dayay inuu difaaco toddobadaba madax laga jaray ama toddobadaba la dilay aynu arkayno raggan muhaajiriintii say ugu dagaalamayeen ama ansaar iyo muhaajiriinba isku dar sidii nebiga loo difaacay calayhi salaatu wasalaam haddana maadaama ciidankii uu kala lumay saynu sheegnay oo qiyaada alcaamma sidai ku talisay la khilaafay oo uu gogoosamo goosanba meel u baxay oo inidho goosamada qaarkood way iska fadhiisteenba markay maqleen nebigii baa la dilay goosamada qaarkoodna waa yaaceenba madiinay orodkii ku galeen inidhi may suurtoobin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga baxo dagaalka kan nabar la'aan sidaa daraaddeed nimanka gaaleedna go'aankoodu wuxuu ahaa in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga takhalluso sidaa awgeed bay nabaraday ku dhufteen maalinta tan nabiga calayhi salaatu wasalaam nabaro badan baa soo gaadhay nabaradii ku dhacayay mid ka midii ah, dhooshiisan bidix rubaaciyada ama dhoosha tani way jabtay wejiga nabar baa kaga dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam miqfarkii baashii koofiyadii dagaalka u sitay hoos bay ugu soo duntay meelahan waxbaa ka muday baa lagu tilmaamaa ilaa iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam dhiiggu intuu da'o uu dhiigga iska bi'iyo ow dabeetana uu nebigu yidhi kayfa yuflix qawmun khadabuu wajha nabiyihim wa yadcuuhum ila alislaam isagoo istiqraabsaday buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war siday u liibaanayaan duul nebigii alla u soo diray wejigiisii dhiig ugu xineeyey dhiig ka shubay isagoo waxba galaabsan oo le war ilaahay rasuulkiisa raaca ama islaamka raaca ilaahay baa qur-aan soo dejiyey masaladaasi kaga jawaabay oo leh laysa laka min alamri shay aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum aalimuun baa ilah yidhi ilah isagoo qadiyaddaa tilmaamaya wuxuu leeyahay arinka nebi maxamed oo adiga gacantaada waxba kuuguma jiraan ilaahay cidduu wax ka aqbalaya ciddaan wax ka aqbalan iyo kuwa rumaynaya kuwaan rumaynaynin taasi waa arrinta alle subxaana wa tacaala shaqa adigu kuma lihid baa ilaah yidhi ilaahay waa ka toobad aqbali karaa hadday soo islaamaan waana cadaabi karaa iyagoo aalimiina nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu istibcaadsanayay yani duulka waxan dhigaya in ilaahay uu dambe waafajin doono ambiyada duulka sidan wax u dhibaya laakiin markuu arkay in ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayo albaabkiisa toobadeed inuu furan yahay ayuu haddana mar dambe wuxuu nebigu lahaa salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim suu tilmaamayey rabbi kfir lii qowmii fainahum laa yaclamuun ilaahu dembiga tolkay dembigooda iska dhaaf waxba garan maayaane laakiin kadibna waa kii qur-aanka la soo degay xagga dambe aynu ku arki doonno oo ilaahay uu ku tilmaamaya inaan gaal dambi dhaaf ilaahay loo weydiin karin dadyowga maalintan xoogga isugu dayay inay nebiga difaacaan calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida ah saxaabiga aynu lahayn abudujaana ayaa la yidhaahdaa ee seeftii uu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam sitay ilaa iyabaa la yidhahdaa dhabarkiisa uu nebigu isku gudbayey isagu oo maalinta tan dhabarkiisa in badani ay ku dhacday baa la yidhaahdaa oo warmo ama leebab ama wixii la ganayaya Eh, waa siday asxaabu siyarku soo wariyaan eh, maraasiil axaadii mursala eh, waxaa la tilmaamaa nimanka maalintan xoog nebiga isugu dayay inay difaacaan uu ka mid aha qataada bnu nucmaan oo xataa waxay sheegaan in labada indhood mid laga soo riday dagaalka yani labada indhood mid ka mid ah in kaga dhaceen ay ka soo dhacday oo dabeetna uu nebiga u yimi isagoo ili ka laalaado waa xadiis mursala isaguna yani mursalku in asliyan waxaynu naqana inuu axaadiista daciifka ka mid yahay labadiisa indhood bay yidhaahdaan mid baa ka soo dhacday dabeetana nebigu calayh salaatu wasalaam gacantu ugu qabtay baa la yidhao dib buu ugu celiyey labadii indhood tii fiicnayd baabay tii noqotay baa la yidhahda nebigu dib ugu celiyey calayh salaatu wasalaam maalinta tan raggii dagaalamaya waxaa ka mid ah ninbaa nebiga wuxuu ku yidhi calayh salaatu wasalaam ara'ayta in qutiltu faina ana meeshan haddaan ku dhinto ilaahay rasuulkiisiiyow xaggaan tegaya nebigu wuxuu ku yidhi filjanna halkan haddaad ku shahiidowdo jannaad gelaysaa waxaa la yidhahdaa isna midhar timirow haystuu tuuray waa qiso labaad bay tilmaamaan culimmadu oo rajul mubhama kani weeyaan laakiin cumayr ibnulxamaam isagu dee rajul la yaqaan buu ahaa dagaalkan ragga waxa weyn ka geysta la tilmaamo waxaa ka mid ah mursalka saciid ibn lmusayib oo maraasiishiisu ay kolley xoog badan tahayne cabdilaahi ibnu jaxash saxaabigii la odhan jiray cabdilaahi ibnu jaxash waa ninkaynu ku soo marnay sariyadii kooxdii uu nebigu diray inay warka soo helaan dabeetana asharulxurumka dagaalantay ciidankaa ninkii wata weeyaan ninna soo dilay labana soo qabsaday qur-aanku ka soo degay qadiyadii dacayadda markay ka fureen cabdilaahi ibnu jaxash nebigana ilmaabtay ahaayeen cabdilaahi ibnu jaxash baa wuxuu leeyahay ilaahay waxaan ugu ballan galay buu leeyay inii uqsub waxaan alla ugu dhaaranayaa barri intaan cadowga la kulmo cadowga markaan la kuloonno inaan diriro oo aan dagaalka joojinin ilaa iyo layga dilo oo ay calooshayda dilaaciyaan oo weliba ay tamiil igu sameeyaan tamiilka waxa qofka marka la dilo laakiin maydkiisa la googooyo oo weliba maydkayga ay googooyaan oo aan barri marka ilaahay yidhaahdo waxani waa maxay fiima haada marka alla igu yidhaahdo faaqulu fiika aan ku idhaahdo ilaahu aduunbaa waxaasoo dham igu kaa dhaceen adaan dartaa u dagaalamayey waxaa la yidhahdaa maalinta tan wuxuu ka mid ahaa raggii intay dagaalka galeen aan mar qura soo jeesanin intuu sheegayaybana way ku dhacday baa laydhaha yani waa la dilay dabeetana way qaleeno way gowrgowraceen dadka tamiilka lagu sameeyey uu ka mid ahaa insha allahu aakhirana kuwa yidhaahda fiika allowba waxaan ii gaadheen buu ka mid noqon doonaa maalinta tan ragga dagaalamaya waxaa ka mida ah. yani dadka muslimiintai dagaalka siday ugu heeganka ahaayeen ama u jeclaayeen mursal ikrama oo la soo aroorinayo waxaa lagu tilmaamo waa mursalo dhowra laba oo runtiis xoojin kara abi camr ibn ljamuux abi camr ibn ljamuux waa nin eh, laangara ahaa ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dagaalka lasoo qabanay yani xamaasada muslimiinta u haysay inay shahaado qaataan afar wiil buu dhalay afartuba way soo dagaal galeen isagu waa acraj waa nin laangara ah maadaama uu laangara yahayna wuxuu ka mid yahay kuwa aan macduurkee dee aan jihad ku waajib ahayn haddana wuxuu hi waan dagaal tegaya wiilashiisiibaa waxay idhahdeen aabbo annagaa kaaga filane afartayadii aad dhashayba waa annagoona annagaa dagaalka gelayne adigu iska joog ilaahayna marka horeba cudurdaar buu adiga ku siiyey walaysa cala lacraji xaraju waa kii alla yidhi adiga awalba cudurdaarna alle waa ku siiyey subxaana wa tacaala ee iska joog wuxuu yidhi ma rabo nebigu uu yimo wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dagaalkan haddaan galo maanta ku dhinto lugtan yaree laangadhada ah jannada ma dhex dhigayaabuu ku yidhi aطw bicarjati haadihi اljanna adinkan laangadho ah jannada ma la tegayaabuu ku yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam nacam qaala fawladii bacaka biاlxaqi laaطa'ana biha اljanna اlyawma in sha allah ilaah xaqa kugu soo saaraa ku dhaartee maanta inaan taa ku qotamiyo janno ayay igaga go'antay buu yidhi wuxuu ka mid ahaa baa la ydhaha raggii xoogga u dagaalamay ee dabeetana ku shahiidoobay ragga goobtan ku shahiidoobe waxaa ka mida ah xandala ibnu abi caamir hasiilulmalaa'ika ninka la yidhaahdo xandala waa saxaabi yaroo dhallinyaraa buu ahaa oo markaasi guursaday waxaa dhalay odagii abi caamir ilfaasiq kii quraysh soo waday ee lahaa anigaa tolkay raacyan markaan u gacan haadiyo kaas baa dhalay odaygu xagga gaaladu ka soo jeedaa inankuna wuxuu ka soo jeedaa xagga safka nebiga calayh salaatu wasalaam waa laba isdhaloo midba safka soo jeedo wiil yaroo aroosa buu ahaa isagoo haweentiisii iskala laacdamay ayaa la yeedhay oo la yidhi jihaad baa loo baxaya maydhmaydhashiya waxa uu ka gaadhsiin waayey dabeetana wuxuu qaatay hubkiisa oo uu soo dagaalgalay isagoo junuba wuu ku shahiidoobay dagaalka kan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid ay culammadu tasxiixinayaan oo uu warinayo alxaakim fii mustadraki albanina uu ku sheegay inuu xasan yahay in sha allah xasan iyo saxiixku noqdaba waa xuje ayaa wuxuu nebigu tilmaamaya alayhi salaau wasalaam ina saaxibukum latasluhu malaaika war ninkan buu yidhi nebigu alayh salaau wasalaam shahiidkan malaa'ig baa maydhayse maxaa jira waa la weydiiyey dabeetna waxaa la ogaaday inuu soo degdegay oo uu yimi goobta dagaaleed isagoo maca janaabadiisii wata laakiin nebigu alayh salaau wasalaam wuxuu ku tilmaamaya ina saaxibukum latasluhu malaaika kan malaa'ig baa maydhaysa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo janaabadii ka reebaysa isna wuxuu ka mid ahaa nimanka goobta tan ku shahiidoobay asxaabu siyar ragga ay wariyaan waxaa ka mida ah, inkastoo sanad saxiix aanu ku soo aroorin bay yidhaahdaan laakiin ninka kan haddana ibnu xajar saxaabadu ku tarjumay inuu ka mid ahaa mukhayriiq nin la odhan jiray mukhayriiq waa nin ka mid ah culammadii yuhuudda gaar ahaan culammadii reer banu nadiir waxaa la yidhahdaa wuxuu dardaarmay xoolihiisii oo dhan wuxuu yidhi nabiga alayh salaatu wasalaam buu u dardaarmay ama dagaalkan ku geeriyoodo isna raggii dagaalkan galay buu ka mid ahaa bay idhaahdaan ee ku shahaado qaatay inkastoo aanay axaadiis saxiixi ku soo aroorin islaamnimadiisa xataa axaadiis saxiixo hore aanay ku soo aroorin laakiin ibnu xajar wuxuu ku tirinayaa inuu ka mid ahaa saxaabada waxaan garan karnaa muslimiintu say jihaadkan ugu ugu soo dhiiranaayo inay soo galaan laba nin oo waaweyn baa jiroo da'aha oo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaga yidhi xusuunta dumarka iyo carruurta lasii gala sida siirada ibnu hishaam uu soo aroorinayo ee xaakimna uu mustadrakkiisa ku soo saaray isaga iyo dahabibana ay tasxiixinayaan wuxuu nebigu u ogolaaday calayhi salaatu wasalaam labada nin maadaama ay da ahaayeen iyagu qalcadihii carruurta iyo dumarka lagaga yimi inay ku jiraan laakiin waa diideen inay nebiga soo raacaan mooyaane iyagoo shahaado doonaya waa laba ninoo waaweyn midi waa haabit ibnu waqash ka kalena waa xudayfa bnulyaman aabihi labaduba waxay ka mid ahaayeen dadkii ku shahiidoobay faama haabit faqatalahu lmushrikuun haabit ninka la yidhaahdo isaga gacantii nimanka gaaleed buu ku dhintay yamaanna waataynu nidhi isagu markii taladu qasantay ee la yskala garan waayey ay qolo muslimiini moodeen inuu gaalada ka tirsan yahayo seeftunbay ku boobeen nin weynoo da'ana u ahaa waa ku xudayfa lahaa war waa aabbahay war waa aabbahay intaanu laba maqal ayaa kow lagaga siiyey ragga goobtan ku geeriyooday isna wuxuu ka mid ahaa camar ibnu uqaysh nin la yidhaahdo camar ibnu uqaysh waxaa lagu tilmaamaa sunan abi daauud buu ku soo arooray baa la yidhahdaa isaga xadiidkiisu camar ibnu uqaysh waxaa la yidhaahdaa uxud horteed inuu islaamayba lama ogeyn wuxuu ka mid ahaa dadyawgii diinta aadka u necbaa weliba muslimiintana yani ka soo horjeeda islaamnimada muslimiintu markay arkeen na waxay dhaaheen war naga hadh adigu dee dagaalka maxaa xagaad ku socotaa wuu diiday innii qad aamantu buu yidhi waar ilaahay rasuulkiisa rumeeyey baneeya dabeetna wuu dagaal galay wuu dagaalamay wuu dhaawacmay marka isagoo dhaawac oo aada u liitaa lasoo qaaday waxa uu yimi sacad ibnu mucaad oo odaygii qabiilada ka tirsanaaya dabeetana walaashiibu wuxuu ku yidhi bal waxayd weydiisaa ninka kan salii xamiya liqawmik aw adaban lahum aw adaban lilaahi wa lirasuulih aw adaban lilaah weydii buu ku yidhi waxaad tidhaahdaa war eh, ma tolka qabiilnimaa ku qaadoo tolkaabaad eh, difaacaysay oo waxaa tiri dee tolkaa waa kan qolo qabiil kale ku soo duulaye wax ka dhici oo iyagaad u cadhaysnayd cadha aad tolkaa u cadhaysantayba dagaalka u gashay mise ilaahay dartii baad u cadhaysnayd oo gaaladaad necbayd oo ilaahay dartii wuxuu ugu jawaabay bal adaban lilaahi walirasuuli maye waxaan u diriraya ilah iyo rasuulkiisaan difaacaya buu yidhi xadiidku wuxuu tilmaamaya famaata fadakhala aljanna wamaa sallaa lilaahi salaa wuu geeriyooday jannana wuu galay baa la yidhi isagoo aan weli tukan yani hadduunbuu islaamay dabeetna haddunbuu dagaalka galay dabeetna haddunbuu shahaado helay salaadna muu tukan wey yani maaha macnaheedu salaad la'aan baa janno lagu galaa ee ninkani waxaanu gaadhinba wakhtigii salaadda la tukan lahaaba hadduunbuu islaamo hadduunbuu dagaalka galay dabeetna hadduunbuu shahiidoobay intaanu weli salaad intaanu weli salaadba tukanin ayaa naftu ka baxday ahlu taariikh waxay kaloo wariyaan in kastoo kan isaga sanadkiisu aanu xoog badnayn nin kale oo ay yidhaahdeen maalinta si fiican buu u dagaalamay laakiin uu nebigu yidhi ahlu naarku ka mid yahay dabeetana ninkii baa la raaraadceeyey akhiiran waxaa la ogaaday ninkani inuu qabiilla u dagaalamayey markii dambe nabarku uu ku adkaaday wuu dhaawacmay kadibna isagaa israaciyey oo markuu adkaysan kari waayey nabarkii ayuu geeriyooday yacnii labada nin waxa u dhaxeeyaa labaduba dagaalkay ku dhinteen laakiin waxa u dhaxeeya waa niyada niyatuljihaad inta ay leegtay baad arki karaysaa markaa midna ilaahay dartiio keliyunbuu u dagaalamayey midna ahdaaf kale u dagaalamayo dana kale kii ilaahay dartii u dagaalamayeyna waxaa la yidhi waa shahiid kii danta kale u dagaalamayeyna dee shahiidna noqon waa dhimayna dadya waa maalintan xoogga u dagaalamay waxaa ka mid ah xataa haween waxay soo arooriyaan culamaai taarikh islaan la odhan jiray umu camaara nusayba bintu kacb almaaziniya waxaa la yidhaahdaa xataa waxay isku dayday inay nebiga xoog u difaacdo oo in badan badan bay maalintan dagaalantay baa la idhaahdaa ilaa iyo lagu dhaawacay meesha tan waxa dhaha ibnu qami a ah ninkii la odhan jiray habaarka qabay kaas baa dhaawacay baa la idhahaa waxay soo aroorinayaan saaxiibu fatxilbaari wuxuu sheegaya xamna bintu jaxsh alasdiya inayna ka mid ahayd dadka waraabinayey laakiin asxaabu siyar haddana qiso labaadoo taa cagsigeedaa bay soo arooriyaan laakiin waxa cad uun axaadiis saxiixana ku soo aroortay inay haween dagaalkan la socdeen saxaabiyaadii oo waraabinayay dadka muslimiinta jarxaagooda caaisha iyobaa ka mid ah umusalim iyobaa ka mid ahaa dadyawgii eh, muslimiinta dhaawaca intay dumarkaasi intay yaacaan oo qarbadya qaadaan oo soo dhaamiyaan oo magaalada ka keenaan bay keenaanoo dhaawacay afka kaga shushubaan biyahoo noqdaan idan waxay yidhahdeen culimmadu waxay daliilutahay inkastoo dumarka aan jihaadba lagu lahayn haddana inay iska bannaan tahay hadday ciidanka raacaan waxaynu arki doonaana haween kaleoo midiyasitoo dagaalla socdo dambana waynu arki doonaa qaar kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ku riyooday dad muslimiina oo meel ka dagaalgelayo bad dhexdeed ka dagaalamaya weydiisanaya dumaroo le ilaaha rasuulkiisiiy igu ducee kuwaa ka mid noqdo kuwa badda ka dagaalamaya haweenbaa ku jiray muslima calaa kulli xaal min baabi taawuc waa dagaalami karaan laakiin farad iyaga kuma aha haddii aanu ahayn bay leeyihin meel dee cadowgu intuu soo wada galay muslimiinto dhan lagu wada qabsaday markaas bay dhahdaan dee cid waliba wayna isdifaacdaa laakiin waxaa uun muuqata inaanay xishmada iyo wanaagga marnaba ka tegaynin iyo dharkooda fiican iyo waxaasi dhan inay sitaan in loo baahan yahay inkastaoo muslimiinta dhib badan loo geystay haddana waxaa muuqata dagaalka kani inuu wakhti badan socday labada kooxoodbana inay daaleen olana inaanay gaadhin guulkama dambaysa inuu ku gebagaboobay gebagabadiisii nooc min insixaaba qolaba inay gurato kuwa kalena ay ku dhici waayeen inay ka daba tagaan ay halkooda kaga hadhaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay inuu saxaabadiisii dhan u guro oo buurta uxud dhankeeda uu ururiyo oo isugu yeedho isagoo u dhawaaqaya axaadii صaxiixa ah oo bukhaari xadiiu warinayana waxaa ku cad maalinta tan nebiga calayhi salaau wasalaam inay soo daadegeen laba malag jibriil iyo mikaa'iil oo ay nebiga difaaceen calayhi salaau wasalaam ilaahay baa hore ugu ballan qaaday dee gacan bini ku dhimanaynin dabeetana waxaa soo daadegay laba malag labadaa malag waxay ka mid ahaayeen wixii difaacay nebiga calayhi salaau wasalaam laakiin waxa xaadiioo kaleo ku asaxday maalintan dagaalkan in cid kale soo gashay ma jirto yani beder inay dagaalameen malaa'igii iyaga qur-aan baa tilmaamayay amaa qolada tan culammadu waxay idhaahdaan uxud maalintaa ah labadan malag mooyaane wax nusuusoo tilmaamaysa aayaadka qur-aan ee uxud ku saabsanna culammadu waxay idhahdeen mucallaq ama mashruuط bay ahaayeen bisabri wataqwa wa ityaani alacdaa'i min fawrihim saddexdaas shardi bay lahaayeen shuruuddii markay baaqatayna may imanin aayaadkan sheegaya itaqulu lilmuminiina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bialaaai alaafin min almalaa'ikati munzaliin balaa in tasbiruu watataquu wayaatuukum min fawrihim haadaa yumdidkum rabbukum bihamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin yani ma soo degeen mise may soo degeen waa khilaaf bayna alculamaa laakiin waxaa saxay oo la hubo waxaa jira uun eh, jibriil iyo mikaa'iil inay soo degeen oo nebiga difaaceen calayh salaatu wasalaam dagaalkan markuu adkaaday ee muslimiinta dhibtu ku tiro badatay ee insaxaabkan yari uu kala dhici doono ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku soo dejiyey lulmo ama hurdo ayaa lagu soo dejiyey hurdadaasi oo ka dhigtay umaniina inay dib u xasilaan awal waa kala lumeen oo warar beena iyo waxbaa gaadhay laakiin marka kan in alla xasiliyo subxaana wa tacaala hurda ayuu ku soo dejiyey walidaalika baa abu alxa alansaari saxaabigii gamuunka xoogga u yaqaanee waxganayey waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla uu tilmaamaya uu leeyahy kuntu fii man taqshaahu nucaasu yowma uxud maalinta uxud waxaan ka mid ahaa buu ihi raggii hurdadu ay qabatay xataa saqaa sayfii min yadi miraaran yasqu aaudu wayasqu faaahudu ilaa iyo buu leeyahy seeftu anigoo taagan unay gacantayda ka dhacdo aan gam oo soo qabto o ay gacantayda ka dhacdo oo aan soo qado ay gacantayda ka dhacda buu leeyahy horena waxaynuusoo tilmaamna ilahina waa ka qur-aanka ku leh uma anzla calaykum min bacdi lami amanata nucaasan yaksha aa'ifata minkum waaa'ifatu qad ahamathum anfusuhum yadunuuna billahi gayra alxaqi dana aljaahiliya yaquuluuna hal lana min almri min shay qul ina almra kullahu lilah yani ilaahay wuxuu inoo tilmaamay dadkii muminiinta ee iimaanku dhabtii uu ku jiray in alle uu ku soo dejiyey hurdo hurdadaasoo loogu talagalay inay ku xasilaan waana taynu nidhi goob dagaal ninka gam ah ama goob baqa yaallo qofka gam ah macnahiisu waxa weya waa qof aan baqahaynin waa qof yani deganaan hurdadu wuxunbay timaadaa baa la dhaha qof deganunbaa hurdo seexda qof dhibi haysato oo warwaraya ma gamo qof dagaal ku jiroo baqayaana ma gamo habeen iyo maalinkaay tahay toona indha isuma keeno wuxuunbaa seexda uun qof niyadiisu degantoo xasiloon idan haddaad hurdo aragta macnaheedu waxa weyaan deganaanshiya jira qofka hurdo waayeyna waa qof aan un deganaanshiyo waayo aan xasilooni ku jirin idan goob dagaal inay gam'aan macnaheedu waxa weyaan in ilaahay subxaana watacaala qulubtooda sugayey oo la rabay inay dad sugma noqdaan koox iimaankii ku jiray daraaddeed baa ilaahay baqihiioo dhan ilowsiiyey oo sida tan ay u sugmeen koox ka midana ilaahay wuxuu yidhi iyaga naftoodunbaa warwargelisay waa kooxaha munaafiqiinto waxay lahaayeen arrinta haddaan wax ku leenahay ma waxan baa dhici lahaa muslim iyo diintoona iyagu kamay fakerayne qad ahamathum anfusuhum baa ilaahay yidhi naftoodunbaaba iyaga warwargelisay xaggaad nafta geysaa walidaalika baa ilahay wuxuu leey waxay lahaayeen law kaana lana min alamri shayun maa qutilnaa haahuna ee nucaaska yar ama hurdadan yare ku dhacdayna dadka muslimiinta waxay ku soo celisay irircoonidoodiibaa dib usoo noqotay iyo daalkii tirada badnaa ee dagaalka ay ku daaleen dagaalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha baniaadamku ugu hordaali ogyi waayo qofku markuu jidhka iyo maskaxda iyo haddii imka laba qof isdisho saddex daqiiqadood dabadeed haddaad kala qabataan mid waliba wuu hinraagaya inuu labiiyo tobankii maanta la eryayey waxaan ahayn waxaana laga yaabaa laba daqiiqadood inay qofka isku jireen ay isdilayeen sababto waxa ah weyaan qofku mar hadduu maskaxaan u dagaal galo jidhaan u dagaal galo meelima aanay u caafimaad qabin wuxuu noqdaa qofku aad buu u daalaa dagaal nin galuunbaa garanaya yani daqiiqado haddaad dagaalanto markaas waxaad noqonaysaa un daqiiqada dabadeed qof un haraadu hayo rose dhaawacaan la waraabin karonka kale la waraabin karo qof waliba u daalanyo naftu wada haysato idan wakhtigay sidan u daali lahaayeen baa ilaahay subxaana watacaala hurdo ku soo dejiyey dabeetana kaanamaa qof soo toosay un ay noqdeen mushrikiinta raggii ka mid ahaa waxaa la dhahdaa maraasiilu saciid ibn musayib xadiid ay tilmaamayaan waxaa ku jira ubay bnu lkhalf baa layidhi aljumaxi ayaa yidhi anugu hadhi maayo ma nebi maxamed oo weli nololi ku jirtaa baan hadhaa ilaa aan dila mooyaane dabeetana waxaa la idhaha nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ganay eh, wuu la helay wuu dhaawacmay dabeetana dhexdu isna kusii dhintay dee dadna waxa ayaan daran nin nebi dilay kuwa nebiyadu dilaan waa kuwa ugu cadaabka kulula akhray ka mid yihiin mushrikiintii wakhtiga kan waxay ka quusteen in ay dagaalkii guul xaasima inay ku gooyaan yacnii inay guulkama dambaysa ku gebagabeeyaan way ka quusteen dagaalka dherarkiisii iyo muslimiinta geed adaynimadoodii baa daalisay markaas baa qolaba dhan u guratay un markaa muslimiintii waxay u gurteen xagga buurta uxud ayay usoo gurteen iyona may soo dabagelin laakiin abu sufyaan baa ka daba yimi ciidanka ninkii watay isna markaa hadal buu kala daba yimi oo wuu hadlay muslimiintiioo guratay oo xagga u guratay ciidankale agga uga kala baxeen ayuu ka soo daba dhaqaaqay dabeetana wuu u dhawaaqay muslimiinta isagoo raba shamaata inuu sameeyo yani wiirsi afi lqawmi muxamed buu markaa yidhi war ciidanka sii socda maxamed ma ku jiraa buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa tujiibuuh ya sidlayasaya daraaddeed waxbaa u jawaabina buu nebigu ku yidhi faqala fi lqawmi ibnu abi qaxaafa ragga sii socda ibnu abi qaxaafa ma ku jiraa buu yidhi waa abibakr abibakr sidiiq ma ku jiraa nebigu wuxuu ku yidhi laa tujiibuuh waxbaa u jawaabina faqaala fi lqawmi ibnu lkhaaab waar cumar ma ku jiraa buu yidhi nimankan buurta sii fuulaya dabeetana waxa la yidhi waxbaa u jawaabina dii cidina uma jawaabin abu sufyaan isagaa isu jawaabay markaa intuu kibir is afuufo wuxuu yidhi ina haaulaa'i qutiluu falow kaanuu axyaaan la ajaabu kuwaasi waa raggan maanta gumaaday hadday nool yihiin waa hadli lahaayeen buu yidhi abu sufyaan wuxuu leeyahay kooxdaasi <laughs> kooxdaasi buu leeyahay abu sufyaan waa kuwan gumaaday hadday nololi ku jirto waa hadli lahaayeen cumar baa ishayn kari waayey markaas iyo jawaabay kadabta yaa caduw allaahi buu yidhi been baad sheegaysaa buu yidhi ilaahay cadowgiisiiyow abqa allaahu calayka maa yukhziik ilaahay waa kuu baaqi yeelay qaarku duleeye buu yidhi cumar baa markaa hadlayoo leh qaarku duleeya ilaahay waa kuu baaqi yeelay ee kooxdaad sheegaysaa yacnii ma dhimanin abu sufyaan weli faanfaankiisii buu sii wadaayo markaasuu wuxuu bilaabay sanamadiisii inuu xuso ucul hubl ucul hubl buu bilaabay ucul iyo hubl waa laba sanam oo kuway caabudi jireenah ucul hubl buu bilaabay markaa markuu uculhumulka bilaabay ayuu nebigu yidhi waar u jawaaba waxay idhaahdeen maxaanu kun idhahnaa ilaahay rasuulkiisiiyow wuxuu nebigu ku yidhi waxaad tidhaahdaan allaahumma wlaana walaa mawlaa lakum ilaahay baa annagana ilaalinaya noo gargaaraya wax idiin gargaara idinna ma haysataan ucul iyo hubul yani waxma taraan annaga ilaahay baanu leenay dheh idinna allaanu leenay idinna waxba ma haysataan ku dheh abu sufyaan warkiisii haddana wuu sii wado wuxuu yidhi markii caynkaa lagu yidhi la yidhi allahu mawlaana walaa mawlaa lakum mid idiin gargaara idinkuma lihidin ayuu yidhi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum sanamkii cuze baanu anagu leenahy idinna cuze ma haysataan buu ku yidhi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi u jawaaba waxay yidhahdeen maxaanu ku nidhaahnaa ku dhaha buu yidhi allahu mawlaana walaa mawlaa lakum ugu celiya ilaahay baa anaga noo weliyo noo gargaara idinkuna cid idiin gargaarta ma lihidin abu sufyaan baa haddana hadlay oo wuxuu yidhi ywm biyowmi bader wlxarbu sijaal abu sufyaan wuxuu leeyahay marka kan ywm biyowmi bader maanta waa maalin u dhiganta buu yidhi bader yani maanta beder idinkaa naga badsaday dilka oo dad badan naga dilay annana maanta ayaanu guulaysanay buu leeyahay wlxarbu sijaal dagaallo weligii buu ahaan jiray maalin ba watajiduuna mulah lam aamur biha walam tasuni wuxuu leeyahay laakiin weli waxaa laakiin maydkiina ku dhex arki doontaan mulah dad markii la dilay kadib la googooya arki doontaan dadkaasi buu leeyahay lam aamur biha anigu maan farin in qof mayda la googooyo walam tasuni laakiin kama nixin ima yani dhibiguma hayso dadkanuu sheegaya waxa weyaan xamsay googooyeen xamze waxaa la yidhaahdaa markii la dilay siay sheegaan waxaa la yidhahdaa islaantii uu qabay isagu ayaa tidhi halaygooye oo islaantan uu qabay abu sufyaan hinduu qabaa hindana aabbaheed iyo walaalkeed iyo adeerkeedba oo saddexdii nina beder mubaarazadii koowaad lagu dilay waa hinda bintu cutba ibnu rabiica iyo shayba iyo weliid saddexdii koowaad ee lagu dilay ayay dee aabbiyo walaaliyo adeer u ahaa markaasay googoysay baa la yidhaahdaa markaasu wuxuu leeyahay maan anigu farin musladaa dhacday buu leeyahay anigu manaan odhan hala googooyo laakiin lam tasuni ma eka labada tani ma eka eh annaga kuwii naga dhintayna jannay qabteen idinka kuwii idinka dhintayna naar bay qabteen markaa labada kooxood ee inaga tegey ma sinna buu leeyahay labadan maalmood riwaayada dambena bukhaari ayaa wariya calaa kulli xaal waxay culammadu ku fasiraan sukuudkii hore uu nebigu lahaa iskaga aamusana taskiiran lahu bay ahayd baa laydhahaa markii uu is-afuufay ee uu mooday inuu xoogaysteenna wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ujawaaba ama markay qadiyaddu noqotay faanfaan asnaam la faanfaaniyo ayuu nebigu yihi u jawaaba oo ugu jawaaba yacnii in ilaahay subxaana wa tacala uu idiin gargaarayo ibnu isxaaq iyo waaqidiba waxay sheegaan si yarkooda say soo arooriyaan waxaan sanad xoogan badanba aan wadan baan rajaynayaa abu sufyaan inuu la ballamay uu leeyahy dagaal kalena aan ku ballanno sanadka soo socda iminkana saa dagaalka ugu dhamaaday hadhowan sanadka soo socdana waa inoo dagaal kale ballankaana waa lala galay baa la tilmaamaa ibnu isxaaq iyo sidaa waxay kaloo sheegayaan inuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam labada ciidan markay kala jeesteen cali oo yidhi bal qurayshi dhankay u kacdeen waayo waxaynu nidhi qurayshi marka horeba waxay ka deganayd muslimiinta xaggee xagga madiine xigta waxaynu nidhi uxud bay muslimiintu dhabarka soo saareen maadaama ay muslimiintu uxud dhabarka soo saareen qaabkii dagaalka taktikii ay u gelayeen xaggay u soo jeedeenee dooxada ah bay degeen qurayshi markaa quraysh baa muslimiinta iyo magaaladii madiine waxa u dhaxeeya ciidanka quraysheed markay dareerayeen waxa shaki ka yimi xaggay u dareerayaan in la isweydiiyo nimanku ma magaadiinay haddana weerar ku qaadi doonaan mise waa u dhammaatayo waxay iska qaban doonaan makadoodii ibnu isxaaq wuxuu leeyahy waxaa loo diray caliy ibnu abi aalib oo la yidhi bal soo eg meesha ay u socdaan waaqidina isagu wuxuu odhan yahay sacd ibnu abi waqaas buu ahaa kii loo diray istiطlaacaasi laakiin qowlka hore ayaa xoog badan ee ah caliy ibnu abi aalib inuu ahaa kii la diray calaa ayati xaal waxa lasoo helay qurayshiina ee horteedana sii daysay waxeedana oo ay u socotay yani nasr xaasimna inaanay doonaynin guulkama dambaysta inaanay raadacaynaynin inay iskaga qanacday intaa ay dishay maalinta tan oo saas bay ku guurtay oo ay ku qabatay madiina ku qabatay maka baan ujeedaa markii ay qurayshi dareertay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amray in la aaso shuhadadii muslimiinta shahaadada muslimiintu waxay ahaayeen toddobaatan shahiid ayaa maalintan laga dilay baa la yidhahdaa toddobaatankii shahiide maalinta la dilay laakiin wax maxbuusnimo loo qabtoo muslimi ma jirin qurayshiyada labiyo labaatan baa laga dilay sida uu ibnu isxaaq sheegayo abuciza nin la yidhaahdo shaacir ahaana waa laga soo qabto isaga maxbuusnima loo qabsaday labiyo labaatanna waa laga dilay abucizana maxbuusnimaa loo qabtay asxaabu siira weliba waxay dhahdaan abu ciisaha kana wuxuu nebigu faray weliba isna in la dilo abu ciisahani wuxuu ka mid ahaa nimankii beder maxbuusnimada loo qabtay horta gabayaabuu ahaa waxaanu ahaa gabayaaga inkaarta qabe muslimiinta maaga wuxuu ku jiray nimankii la qabtay maalintii beder dabeetana waxbana muu haysaninee wuxuu ka mid ahaa dadkii maniga lagu sii daayey waa la iska sii daayey waxa lagu sii daayey isaga shari qura inaanu muslimiintaasi mar dambe gaalada inaanu la soo dagaalgelin waa iska kaasii daynanaa maanta layidhi laakiin nadah iska tagoo dagaal dambe ha ku soo noqonin ninkii shalayto lagu sii daayey mana sheegashada ee isaga fidyana laga qaadin waxna laga qaadin halkii dadka fidyada laga gurayey ayaa maantana dagaalkan dambe soo galay mar labaad baa dabeeta maxbuusnimo loo qabtay dila buu ku yidhi siiratu ibnu hishaam waxay sheegaysaa markaasi ibnu hishaam suu soo aroorinayo kaa isaga in markaa la dilay waxaa asaxbay oo kale oo bukhaari sida uu sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta tan labalaba iyo meelahaas inuu isugu ururiyey oo xabaal qura la wadageliyey yani inay bannaan tahay dhowr qof in xabaal lagu wada aasi karo thawb waaxida maro qura inuu ku wada duuduubay xabaashuu ku wada aasayna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u kala horraysiinayey siday qur-aanka ugu kala xifdi badan yihin yani wuxuu manzilo nebigu ka dhigayey say qur-aanka u kala badan yihiin ayay dee u kala cilmi badnaayeenna dadkii hore yani systemkan iminka aynuu noole maaha qofku qof qur-aan un qaybsano aan midna ka garanayn oo kale lasoo helay laakiin dee dadkan qur-aanka qaybsana culamana way haayeen oo saxaabadii nebiga ay haayeen calayh salaatu wasalaam markaa siday u kala qur-aan badnaayeen ayaa xabaashana loogu kala horraysiiyey dadka shuhaadada ah wuxuu faray nebigu calayh salaatu wasalaam in sidooda lagu aaso waa shahiidka lama maydho lama waxba kale laguma tukado xabaashun baa la geeya ninkani waa nool yahay sida qur-aankuba sheegayo waxaanu nebigu yidhi ana shahiidun calaa haaulaai yowma alqiyaama kuwan ana qiyaamo u markhaati furaya buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam saasaa ah xoog badan riwaayadood baa sheega shuhadada in lagu tukadayo waa kan laakiin waa iska axaadiista kulaha waa mutakalam fiih ama dacfi badan baa ku jira bay yidhahdaan calaa kulli xaal laba laba iyo saddex saddex ayuu nebigu alayh salaatu wasalaam ugu wada aasay bacd eh, ka mida dadka ayaa damcay shuhadadoodii inay qaataan oo magaalada madiine ku aasaan nebigu calayhi salaatu wasalaam soo celiya buu yidhi dabeetana ku wada aasa buu yidhi halka kan waxaa lagu wada aasay markaasi soo xadiiskii abi daawud sheegayey waxaa lagu wada aasay uxud markii uu dhammeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam shuhadadii ayuu saxaabadiisa safay baa layidhi dabeetana ilaahay buu mahadiyey subxaana wa tacaala in badanoo ducadatan buu akhriyay isagoo ilaahay barya allahuma laka alxamdu kulluh اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مضاعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجسك وعذابك اللهم قاتل الكفرة يعني دعاء سيدنا ابو النبي واخري عليه الصلاة والسلام مركز بو فرسكيسي فولي أو كدقاقي ee nabiga calayhi salaau wasalaam in badan bay maskaxdiisa ku jirtay baa la yidhaahdaa shuhadaa uxud raad weynna naftiisa way ku samaysay walidalik ba waxaa la ydhaha in badan buu xasuusan jiray oo uu odhan jiray amaa wallah lawadadtu annii uudirtu maca asxaabi naxsa ljabal ilaahay baan ku dhaartay oo waxaan jeclaan lahaa buu nebigu yidhaahdaa saxaabada idii inaan maalintii raaco buurta dhinaceedii yacni raggii shuhaadada inaan la shahiidooba kuwa maalinta ah ayaan in badan jeclaystay buu nabigu laha alayh salaatu wasalaam musnadu imaamu axmed xadiid sanadkiisuu xasan iyo kusoo arooray in badan baanu raggaasi maalintaas siday u dagaalameen saxaabadiisu ayay maskaxdiisa kusoo noqnoqonaysay oo waxaa la yidhahdaa caliy bnu abi aalib isagoo nebigu la joogo ayuu cali seeftiisii faadimo u dhiibtay isagoo leh haaki sayf fa innaha qad shafatnii buu cali yidhi baa la yidhi faadima u dhiibta wuxuu idhi naahoo seefta way ifarax gelisay yani wax badan bay tartay meel isagoo seeftiisii ammaananaya cali ayuu u dhiibtay xaaskiisii markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lain kunta ajidta darba bisayfik laqad ajaada sahl bnu xunayf waabu dujaana wacaasi bnu haabit alalaqlax waalxaaris bnu simma xadiidkan eh, xaakimkaa warinaya eh, waana xadiis saxiixa lagu tilmaama iyo haytamiba wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya hadday adiga taada garaaceedu ay maalinta tan eh, aad si fiican wax ugu tuntay wuxuu nebigu tilmaamayaa maantan rag badan oo ay sida u wanaagsan u dagaal galay inay jiraan dabeetana raggiibuu rag ka mida nebigu sheegay waxaa ka mid ahaa buu leeyahy sahl ibnu xunayf waxaa ka mid ah abudujana ninkuu seefta siiyey waxaa ka mid ah caasim ibnu haabit waxaa ka mid ahaa buu nebigu leeyahy alxaarit ibnu sima yani faaime adigu taada quraad sheegatee kuwaasina waa jireen buu nabigu leeyah alayhi salaau wasalaam culamaai taarikh waxay soo arooriyaan madiine dumarkii joogay baa la yidhaahdaa iyo caruurtii iyo wixii joogay baa soo baxay oo ciidankii ka hor yimi iyagoo dee waraysi dagaalkii siduu dhacay balaama raggoodii iyo haween eh, maxaa la yidhaha caruurtoodii iyo wixii dhintay laakiin haddaynu u fiirfiirsano waxaad ka arki doontaa macaani liimaan waxaa la idhaahdaa xamna bintu jaxsh ibnu xajar xagga hore wuxuu ku soo sheegay sidaynu soo tilmaamanay dumarkii wax warwaraabinay inay ka mid ahay ibnu isxaaqna biisnaadin can abiihi can ashyaakh majhuuliin isna iyo ibnu maajaba fii isnaadi isna xadiis daciifa wuxuu ku soo aroorinaya dadkan dadka ka hor yimi inay ahayd wallahu aclam wuxuu ku sheegayaa xamna xamna bintu jaxsh cabdilaahi la walaalahayd oo la dilay xamza dee abtigeed rum ahaayoo la dilay ku shahiidnimo qaatay meesha waxaa la yidhi markii ay soo baxdaa loo sheegay odaygeedii waxa loo sheegaa la yidhi marka ugu horraysa walaalkeed walaalkaa la dil abtigeed ba haddana loo sheegay rumah oo xamse binu cabdilmualib isna la dil baa la yidhi way istirjaacsatuun baa layidhi inna lilaahi wainna ilayhi raajicuun iyo astakfir allah un bay tidhi dabeetana waxaa loo sheegay baa la yidhi ninkeedii markaasay welwel waxoogaa qaylaha bilowday baa la yidhi ninkeedu waa muscab ibn cumayr saxaabigii u siday calankii muslimiinta sidee markii hore la dilay kadib uu cali ibn abi aalib calanka qaadi doono waa ninkaasi markaasaa waxay wariyaan riwaayadkaasi aan xooga badnayn waxay sheegaan inuu nebigu yidhi ina zawju lmar'a minha labimakaan ninku gabadha meel buu kaga yaala yani may qaylada may bilaabin markii walaalkeed loo sheegay ama abtigeed loo sheegay markii odageeda la sheegay ayay walwalaada bilaabay baa la ydhahaa waxaa la tilmaamaa haweeney baa timi baa la yidhaahdaa dabeetana waxaa loo sheegay in ninkeedii iyo aabbaheed iyo walaalkeedba in meesha lagu dilay markaase waxay tidhi intiiba markii loo sheegay bay tidhi war nabigii iga warrama nabigii isagoo calayhi salaatu wasalaam xaalkiisa ka warrama qaaluu khayra nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu waa khayr buu ku sugan yahay baa la yidhi ya ummu fulaan huwa bixamd illaahi kamaa tuxibiin baa layidhi waa sidaad jeceshahay ilaahay mahadii buu nebigu jooga alayh salaatu wasalaam qaalat aruniiha xataa andura ilayh itusa bay tihi horta inuu noolyahay aan arka nebiga alayh salaatu wasalaam waa la tusay markii la tusay bay waxay tihi kullu musiibatin bacdaka jalal xadiidka kan ibnu isxaaq ayaa sanad ku soo arooriyey cabdilwaaxid ibnu abi cawn nin la yidhahda ku jiro oo saduuqun yukhti ah calaa kulli xaal waxay gabadhani tilmaamaysaa yani iyadoo aabbaheed loo sheegay oo walaalkeed loo sheegay oo ninkeedii loo sheegay intaba in la dilay ay waxay leedahay ilaahay rasuulkiisii muxuu falay markii la yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam oo caafimaad qabaana waxay tidhi kulla musiibatin bacdaka jalal kullu musiiba belo kastaaba adiga gadaasha waa wax yar bay tidhi ilaahay rasuulkiisii yacni ilaahay rasuulkiisu siduu qalbigeeda ugu weynaa ay alle iyo rasuulkiisa cid walba uga jeclayd waxay leedahay beloo dham oo dhacdaa waa yar tahay mar haddaad adigu nabad qabto ilaahay rasuulkiisiiyo balada yar ay sheegaysaa waa maxay waa aabbaheed iyo walaalkeed iyo ninkeedii saddexdaas soo wada geeriyooday ayay u aragtaa inay bele yar tahay saddexduba haddii ilaahay rasuulkiisi uu ka caafimaad qabo nabiguna calayhi salaatu wasalaam in badan wuxuu muslimiinta tan ugu bushaareeyey dadkii shahiidoobay iyo waxay ajar weyn helayaan cabdilaahi bnu camar ibnu xaraam oo ah ninkii markii horena celcelinayey yahuud waxaan ujeedaa munaafiqiinta ee lahaa warkaalaga ilaahay rasuulkiisa u dagaalama haddaydan u dagaalamay magaalada difaaca oo ka mida ah raggii meesha tan ku shahiidoobay oo ka tegey hablo badan iyo jaabir oo qura ayuu haweenku wuxuu ku lahaa lima tabkiin hablihiiyo ooyaya buu arkay markaasu wuxuu ku yidhi maxaad u ooyi buu yidhi famaa zaalat almalaa'ikatu tudilu biajnixatiha xataa rufic aabbaha aiixu muslim ku yaala xadiiska baan rajaynaya aabbaha buu yidhi kamuu suulin inay malaa'igtu hadhayso ilaa iyo kor loo qaaday ha ooyin yani hadduu adiga kaa tegey wax meel ka khayr badan buu tegey ha u ooyin cid loo ooye maaha buu ku tilmaamayey xadiid musnad uu imaamu axmed ku sugan oo culamadu ay tasxiixiyaanna waxaa la wariyaa in uu nebigu maqlay calayh salaatu wasalaam dumarkii madiine oo dee raggii ka geeriyooday uu ooyaya markaasuu yidhi lakina xamza laa bawaakiya lah xamse maanta isaga sacidi uma ooyeyso xamso nabiga adeerkiiyo dee isna ku shahiidoobay kana mid ahaa geesyadii muslimiinta ugu waaweynaa dabeetana haween ansaarkii ka midabaa ooyey ooyana xamse uu ooyey markaasuu nabigu calayh salaatu wasalaam maalintaasuu nahyiyey timaska jiitiidka iyo oohinta iyo waxaasoo dhan dadka dhintay inaan loo ooyeynin mujarad waxaa bannaan fi shariica ilmu qofka way ka iman kartaa markuu wax ka murugoodo laakiin in layska barooriyo timaha la maryaha la jiijiido hoogayay ba'yayda la taasi shareecada kuma bannaana bale axaadiista qaarkood nebigu wuxuu ku tilmaamayaaba baroorta caynkaas in lagu cadaababa kuwa dhintay marka inaad dhibto qofkii kaa dhintay maaha hoogayay ba'yaydu ka dhintay bay dhib ku tahay walidaalika ma habboona in laga daba qayliyo qofku qofkiisii ka dhintay ee ka naxaya hooyada ilmaheedii dhintay ama caynkan inay barooran oo ilma ka iman doonto waa iska taasi caadi mushkilad maaha laakiinba ayayd iyo kaylada iyo samada kale yeedhka waa kaa ka mamnuuca ahay shuhadaa uxudna qur-aanka kusoo dega waxaa ka mida ilaahay leeyahy walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili اllaahi amwaata bal axyaaءu cinda rabbihim yurzaquun baa ilahay yidhi ha u malaynina baa ilaahay yidhi kuwii ilaahay dartii loo dilay jidka alle kuwii ku dhintay maaha qof kastaoo shahiid iyo laskaga tilmaamayo mujaahid waa mid u dhintay litakuuna kalimatullaahi hiyo alculya ilaahay kelmadiisu inay kor tahay cidda loo dilaa may dhiban baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qur-aanka alla ku tilmaamaya waa nool yihin baa ilaahay leey ilaahay agtiisaana lagu arsaaqaya waana ka nebigu calayh salaatu wasalaam axaadiista saxiixa ku tilmaamaya inay jannada shimbiro qolofa inta la geliyna jannada iska daaqaan carshuraxmaan qanaadiil ku taallana inay soo hoydaan waa noolyihin kuwaasi markaasi ilaahayna isagoo tilmaamaya dhacdadan muslimiinta ku dhacday inaan lagu jabin baa ilaahay wuxuu leeya walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum muminiin ha daalina baa ilahay leeya ha daciifina hana warwarina ha murugoonina baa ilahay leeya subxaana wa tacaala waantum laclowna in kuntum muminiin idinkaana ah buu alla leeyahy subxaana wa tacaala kuwa koreeya haddaa mu'min dhaba tihiin idinkaa sarraynayabaa ilaahay leeyahy yacni dadka mu'miniintii inay warwaraan marnaba ma laha waayo mar kastaba ilaahay baa u ballan qaaday inay iyagu gacanta sare yeelanayaan haddii islaamnimadu ay ka dhab tahay qur-aanka waxaa alle uu ku tilmaamayaa in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun milu haddii nabar idinku dhacay baa ilaahay leeyahy maanta haddii dhaawac idin gaadhay wariyaba shala dhaawac gaadhay baa laleeyahy subxaana wa tacaala wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas baa ilahay yidhi maalmuhuna waa caynkaasi iyo maalinba nin bay ku dhacdaaye hadday maanta idinku dhacday baa ilaahay leeyahy haniya jabina yani maalin baa dagaal layga badiyo saasaan kuu jabaya wax soconaysa maaha bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin ma waxa u malaynaysaan baa ilaahay leey inay janno iska geli doontaan iyadoon alla muujinin oo la ogaanin kuwiina jihaadaya ee ilaahay dartii u jihaadaya iyo kuwa sabraya ee sabirku dee sabirku waa marka dhibtu timaadee guul meel la guulaystay sabir ma joogo waxaa sabir iyo adayg iyo hal adaygnimo iyo ninnima soo baxda markaad adigoo lagaa xoog batay haddana aanaad isdhiibayn inaad rabto inaad dib u amaamuto aad dib u dagaalanto magaalada madiinana nimankii munaafiqiintii iyo mushri wixii hadha ee yuhuuddii iyo qurunqadhaarkii oo dhami waxay isku dayayeen inay ehm, dib shamaata u sameeyaanoo muslimiinta lagu wiirsado oo ehm, bale laysku dayo in la hungureeyo timirtii madiine iyo waa kan ehm, quraysh lafteedu waxaa la yidhahdaa meel dhexe markay marayeen ay waxay yidhahdeen wallaahi inagoo aan dagaalkii wada dhammaystirin ayaynu mala soo noqonnay ee duulimaad dib ma u celina nabiguna alayhi salaau wasalaam wuxuu rabay taxaruk sariica inuu sameeyo oo uu muujiyo in ciidamada muslimiinta aanay soo jabin ee dagaalku kala gurasho inuu ku dhammaaday isla markaa inuu u tilmaamo yuhuuddan iyo munaafiqiintan iyo qabaa'ilkan carbeed ee gaalada ee madiine agteeda joogiyo waxaa inaan hunguridibu soo gelin oo aanay is odhannin wallahi nimankii dee la garaaciyo idina haddaa dhinaca kaga soo dhufataan waa fududaanaysaa arrintuba saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu magaaladii markuu tegey baa ciidan buu dib u abaabulay wuxuu yidhi waan dagaal tegaya quraysh baan ka daba tegaya isla markaasi ciidanka ma rabo intii uxud igala dagaal gashay mooyaane in kale inay soo raacdo raggii hadda dagaal ka soo baxay daalanaaye dhaawacnaaye ee caynkan aha kuwaa unbaa dib iila dagaalgelaya buu yidhi waxaan iyaga ahaynna dib uma kaxaysanayo waxaa la yidhi waxaa qura u ogolaaday ciidankaasi inuu raaco nin keliya jaabir ibnu cabdilaahi jaabirna aabbihii baa usii reebay sideed hablood bay walaalaayeen war hablaa la si joog buu idhaanaa dagaal tegayey jaabirkii lasii reebay ayaa yidhi ana raadacadaan hadda gelaya odagiina wuxuu ku shahiidoobay eh, uxud jaabirkii qura siddeedda hablood looga tegey ayaa isna yidhi aniguna raadacadan ciidanka daba tegaya ayaan raacaya jaabir oo keliyuu u ogolaaday baa layidhi dabeetana markiiba toddobaatan raggii ka midabaa soo cararay ciidankii wuu isa soo urursaday waxaa laga daba yimi saddex boqol waxaa la yidhaha lix boqol iyo soddon ciidan gaadhaya ayaa dib isu soo urursaday waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya caaisha waa tale curwa ibnu zubayr bay waxay ku lahayd ilaahay aabbahaa wuxuu ka mid yahay bay tidhi iyo abubakarba kuwa ilaahay qur-aanka ku sheegaya uu leeyahay aladiina istajaabuu lilaahi wاrasuuli min bacdi ma asaabahum اlqarx liladiina axsanuu minhum wاtaqow ajru cadiim ilahay baa ammaana wuxuu leeyahay aladiina istajaabuu lilahi wاrasuul kuwii aqbalay ilaah iyo rasuulkiisa min bacdi maa asaabahum alqarx dhibtu intay haleeshay kadib waxaa la dhahdaa ciidankan rag badani toddobaatan karaynu sheegnay un waa wixii shahiidnimaba dhintay ee la laayey laakiin dee ciidanku dhaawiciisii o dhan uu wata maca dhaawiciisii uu soo qaatay baa la dhahaa maca dhaawacoodii iyagoo sita ayay dib u soo dagaal galeen ilaahay baa markaa ammaanaya wuxuu leeya kuwii yeelay ilaah iyo rasuulkiisa kadib dhibtu intay gaadhay liladiina axsanuu minhum attaquu ajrun cadiim ee dabeetna wanaagga sii sameeyey kuwaasi waxay leeyihin baa ilaahay leeyahay ajar weyn caaisha markaa waxay lahayd abuuka minhum azubayr curwata ibnu zubayr bay la hadlaysaa inankii habar yarka u ahayd aabbahaa waa ka mid bay leeday abubakarna waa ka mid lamaa asaaba rasuulu llahi sala allahu alay wasalam maa asaaba yowma uxud waاnsarafa canhu lmushrikuun khaafa an yarjicuu qaala man yadhab fii aharihim fantadaba minhum sabcuuna rajula toddobaatan baa markiiba soo dhaqaaqay laakiin ciidanka waa is wada raacay baa la ydhahaa ibnu isxaaq biduuni sanad wuxuu sheegayaa inuu nebigu soo gaadhay xamraa ilasad meesha la ydhaahdo oo saddex maalmood uu halkaa fadhiyey isniintii talaadadii iyo arbacadii macbad alkhusaaci ninka la yidhaahdana inuu sii maray abu sufyaan abu sufyaan iyo ciidankiisi markay muddo meeshii yaro joogeen ba haddana isdhaaheen war meeshan haddaad joogtaan nimankii dib ha ugu noqonin eh, laakiin muujiya inaa weli sii xoog badantiin waa ladhaa nin buu soo dira u yidhi awr sabiibiyo waxbaan ku siinaya waxaad tidhaahdaa maxamed iyo kooxdiisii baqageliyo waxaad tidhahdaa nimankii ciidankii oo dhan oo iswata ayaa haddana dib ka soo socdaoo halkan idinku soo aadan laakiin waa kuwa alle subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya leh aladiina qaala naas kuway dadku ku yidhaahdeen baa ilaahay yidhi fakshawhum cabsada ciidan oo dhan baa isku soo socda waa kane laakiin ilaahay waa kale umuu kordhinin ilaa iyo iimaan mooyaane waqcaddaasi uxud cumuuman qaabkaas bay u gebagabowday oo ah in nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii marka horena ay guulaystaan markii dambe rumaadaasi ay cisyaanka la timina dhibta tani ay dhacday in sha allahu maanta halkaasaynu ku joojin doonaa wallahu aclam bilahi towfiiq